المجلس السادس وستون بعد المئة من مجالس إقراء وشرح كتاب سنن النسائي في ليلة السبت الموافق للسادس عشر من شهر ذو الحجة ذو القعدة عام 1442 وأربعين هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب, بكتاب الأربعين وانتهى بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كانوا مجلسكii boqol iyo lix iyo lixdanaad ee majaalis dulmarka sharxa kooban kitaabka sunan nasaa-i habeenkan waa habeen sabtiga kuna beegan lix iyo tobanka bisha dulqicda kun afar boqol iyo labayo afartanka jir nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam dulqicda waa ashhur xurum dulqicda iyo dilxija iyo muxaram iyo rajab oo jumaada iyo shacbaan u dhexayso afartaa bilood waa ashhur xurum ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ina ciddata shuhuuri cinda allahi itna cashara shahra fii kitaabi illaah yowma khalaqa asamaawaati waاlard minha arbacatu xurum dalika diin اlqayim falaa tadlimuu fiihina anfusakum saas ayuu rabbigeen le subxaana wa tacaala marka bilahaas cashuurxurumka ayaan ku sugannahay nafteenna inaan dulmino ama cid kale aan dulmino ama muslim ha noqoto muxuu aha kow ahaan iyo hayrmuslimba ilaahay wuu diiday subxaana wa tacaala dulmigana waxaa weyn ashirku lakbar ina shirka la dulmun cadiim weeyaan marka bilahaas xurmada lah inaan ku jirno aan dareenno oo bishaan dilqicda iyo tan ku xigtoo dilxija ah oo xajkina sanadkan liisu diiday Eh, iyo eh, muxaram oo muxuuah bisha zakada loo yaqaano ah kadibna waxay u boodeysaa eh, bisha rajab oo jumaada iyo udhexaysa shacbaan nabigeena ayaana sheegay sala allahu calayhi wali slam oo saa uu kula tafsiiliyey marka bilahaas aan ku jirna xurmadooda inaan garanno maxaa faa'iidoo laga heli waxaa laga heli inuu rabbiga yihi subxaana wa tacaala waman yucadim shacaa'ir allah faina min taqwa lquluub qofka inuu ilaahay wuxuu weyneeyey oo shaciiro iyo calaamo u ka dhigay in adiga ay kula weynaadaan qalbigaaga inuu alla ka baqa subxaanah watacaala ood alla u hogaansan yahay ood alla la jiro lana socdo ayay daliil iyo calaamo u tahay siduu rabbigan cadiy subxaana wa tacaala marka markii laleeyahay ashhur gaaladii aada ogeydeen oo ilaahay subxana wa tacaala waxdaaniyadiisa inay qiraan diideen oo ajcala alaalihata ilaahan waaxidan la taagnaayeen ayaa waxay samayn jireen ashhurxurumkaas ninka aabbihii dilay ayaa dhex mari jiray aabbihiis wiilkii la dilay ayaa la soo oo ninkii qaatilka ahaa intuu soo agmar uusan taabanaynin isagoo intaa qiimayna bilahaas xurmada lah marka annagana waxaa weeyaan haddii aan muslimiinta nahay oo ahlulimaan ahluislaam aan nahay in arrimahaas ay nala weynaadaan shacairta ilahi waa wax eh, lagama maarmaana sidoo kale manhiyaadka ilaahay u diiday subxaana wa tacala inay nala weynaadaan waa muhiim beryahan waad aragteenoo waxyaabo badan oo qofka xataa fidrada caadiga ah diina xataa aanan aqoonin diina aanan xataa ku dhaqmaynin aad dibsan jiray oo firada saliimka ah ibni aadamka iyo xayawaanka lagu kala sooci jiray oo munkaraad ayaa banaanka hadda yimaadeen oo laga yaabo qofka inuu arka inuu daawda inuu muxuu ahaa ku qosla inuus waxaan maxaa yihiin xataa uusan dhihin ayaa laga yaabaa arrimahaas marka waxay ka dhigan tahay in shacaa'irta ilaahay iyo muxaramaadka ilahay uu xaaraam yara subxaana wa tacaala in qalbigeena yaryar ay ugu go-ayaan ilaa marka dambe inaan noqon aan ka yaabannahay kalkuusi mujahiyan laa yacrifu macruufa walaa yunkiru munkara ilaa maa ushraba min hawaah nasal allah asalam alcaafiya marka bishaas waa dilqicda cawana waa lix iyo toban kun afar boqol iyo labaiy afarta nabigeena sal l slm ilahina waxaan ku mahadnaynaa subxana wa tacaala usbuucayn inaan ka kala maqnaynay kitaabkii haddana anagoo nabad qabna aan isusoo noqonay ilahina waxaan ka baryaynaa subxana wa tacala biasmail xusna wasifaati culaah intii hore oon soo akrinay ilahi u aqbalo naguna anfaca inta dhimanna ilahi uu noo dhamaystiro subxana wa tacala bikullisna wasahula baabun waxaan kusoo jirnay kitaabu nikaax ayaan ka soo baxnay kadibna waxaan galnay kitaabu alaaq oo kutubaha qaar ay hal kitaab ka dhigaan aalaaq annikaax waalaaq saasay ka dhigaan sida kutubihi hore aan soo marno qaar kasoon tihiin marka kitaabu alaaq ayaan ku jirnay baabka siddeed iyo tobanaad baabun alxaqii biahlik siyaqda wax lagu furo marka la fura dumarka habka ay ku furmaan ama ay ku furmaynin ayaan kusoo jirnay caaw marka baabkan waa baabka la yihahda baabun ilxaqii biahliki waxaad haleeshaa ood aaddaa reerkaagii haddii aad muxuu ahaa qofka xaaskiisa ku yidhaahdo ka ciddiina aad ciddiina aad intay isku xanaaqaan amaba isku xanaaqin bax ciddiina aad hadduu yidhahdo ma alaaq ba mise alaaq ma aha alaaq miya mise alaaq maaha ficlan alaaq horta maaha waa kow tan labaadna ma kinaaya kinaayatu can alaaq asal ahaan ma aha laakiin qofka hadii meesha ay imaado shaki waxyaabaha kinaayada soo geli kara ka mid oo aad ilxaqii biahlig inuu u qasdaa ninkii muxuu ahaa ninkii waad furanta ee reerkiinama u guur oo aad saas inay ka dhigantah waa suuragal marka ninkumaa la weydiinaya hadalkaas ku dhawaaqay laakiin asal ahaan nabigeena calayhi salaa slam saxaabadiisii inay ilxaqii yidhaahdeen biahliki reerkaagii aad oyna alaaq kala gadan lahayn oo reerkiina la joog muddo ay kala dan lahaayeen ayaa markaa noo imaan doonta insha allah tabaaraka watacaala xadiidkii ad taqaaneen oo eh, ninka la dhihi jiray kacb bin malik radia allahu taala arda xadيiث sddex kun afar boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadيiث صaحيixa qaala الimam النasي عل أخبرna mحamed بن xatim بن نucaym almarwزي wa ثiqa qaala xadaثna mحamed بن makiy almarwزي wa saduq ibn ciisa weyaan mحamed ibn makiy ibn ciisa almarwزي wa saduq qaala xadaثna eh, cabdالlah ibn mubarak waa imaamkii ataqanin almarwasi qaala xadaثana yunis ibn yaziid ilayli waa iqaة habt can الzuhri maxamed shab zuhri waa iqaة habt imaam can cabdiraxmaan ibn cabdillaah ibnu kacab ibnu malik alanصari waa iqaة caalim qaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan oo nin cabdullahi ibn kacb la yihahdo waa aabihii kacb ibn malik wiilashiisi kii hogaamin jiri amaba garwadi jiri marka uu indhabeelay ayaa dhalay marka oo kacb ibn malik ayaa wow ah cabdiraxmaan ibnu cabdillahi ibn kacb maali ayaa qaal wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay kacab ibna maalik ayaan ka maqlay waa ogi radia allahu ta ada yuxadid isagoo ka warramay xadiidahu xadiidkiisii xiina goortii takhalafu kadib maray can rasul rasulka u kadib maray sal l slm fii ghaswati tabuuka duulaanka tabuuk xadiidka dheer ay u taqaaneen oo jeesh lcusra uu rabbigan ku tilmaamay subxaana wa qisooyinka badanna ay ka dhaceen tabuuk la tagay iyadoo laba qoban lasoo laabtay kulayl aad u badan iyo ciidan aad u badan iyo xaalad aad u culus nabigeenna iyo saxaabada ay qaabileen sala allahu calayhi ali waslm radi allahu canhu xadiidkaas kacbi maalik qisada qabsatay iyo dib markii uu ka dib maray inuu nabigeena raac sala allahu calayhi ali wasalam imtixaan adag iyo ganaax adagna la mariyey oo konton eh, habeen la ganaaxay konton habeen la ganaaxay iyo ilaahay inuu subxaana wa tacaala intay u run sheegeen nabigeena calayi sla slam ilahay inuu ka tawba aqbalay qisadii ayadahayd xadiidka asaga ahaa ayaa marka imaamku wuxuu rabaa raximahullah raxmatan waasica inuu qeybtii ka qusaysay ilxaqii biahlig inuu soo qaato waaya wa qaala fiihi wuxuu ku yidhi kacb maalik idaa rasuulu rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam idaa waaba iyadoo rasuulu rasuulilahi rasuulka alle adeegiisii yaatiinu imaani waa markuu muddo joogay oo in hadalkooda la diiday oo la ganaaxo yaan lala hadlin la yidhi ayaa haddana adeeg uu nabigeena soo diray sal slam oo amar kala wada ayaa u yimid fa qaala wuxuu yidhi ina rasu rasulka sal alla alay slam markuu halkaas gaaray ayuu imaam annasaa-i dib u noqday xaa xadiidka ayuu taxwiiliyo dib ayuu marka sanad kale usoo bilaabay wa ahbaranii waxaa i warramay sulaymaan ibnu daawuud ayaa i warramay qala wuxu yhi amba'na ibn wahb ayaa noo warramay an misri an yunis ibn yaziid aleyli sulayman ibn daawuud xaai qaala ambana ibn abdulahi msri an yunis ibn zayd ayli qala ibn shihaab akhbarnii cabdiraxmaan ibn cabdilah ibnu kacab ibnu malik ana cabdallaahi ibnu kacab ibnu malik qaal samictu meesha marka waxaa soo gala waasita waa cabdiraxmaan awogiisu kii hore ka warinaayey ariiqa hore ariiqan wuxuu ka warinaya aabbihiis aabbihiin wuxuu kasii warinaya awogiis waana sida mashhuurka ah waaya qala wuxu yhi ambana ibn wahb an yunis can ibn shihaabi zuhri qala akhbarnii cbdiraxman bn cabdillahi bni kacb ibn malik ana cabdallaahi ibna kacb ibn malik qala wuxu yh cbdulahi bn kacb samictu waxaa ka maqlay kacb bn malikin radia allahu ta an xadii soo ka warramay xadiidahu xadiidkiisii xiina goortii takhallafu kadib maray can rasul rasulka u kadib maray sal slm fi qaswati tabuka duulaanka tabuk wasaaqa wuxuu marka kaxeeyey u dareeriyey akhriyey qisatahu qisadiisi dhirarka badnayd oo runtii meelo badanna meel lagu farxa lahayd meelo badanna xanuun badnayd wa qaala wuxuu yidhi ina rasuula rasulka al sala allahu alayh waali waslem qaala wuxuu yidhi cafwan idaa rasuulu rasuulillaahi sala allahu alay slm rasuulka ama adeega rasuulkeenna uu soo diray ayaa bud igu soo yidhi amaba idaa waaba iyadoo rasuul rasuula rasuula rasulka adeegiis sal lla slm yatiin yaati uu imaani waa xadiidka hore noociisi ama ariiqa hore noociisi weeyaan fa qaala kadibna wuxuu yidhi ina rasuula rasulka sal slam yaamuruku wuxuu ku farayaa an tactazila inaad ka fogaataan imra'ataka haweenaydaada faqultu waxaan idhi uطalliquhaa miyaan furi am maada ama maxaan sameeya ma furi mise maxaan qabtaa qaal wuxuu laa maya bal ictazilha ka fogow oo hanaagaysan oo rag iyo dumar isqabo wixii dhex maraya dhexdiina marin falaa taqrabha hu dhawaanin faqultu waxaan idhi limraati haweenaydi waxaan ku idhi xaaskaygii ilxaqii haleel oo aad biahliki reerkaagii aad weeyaan fakunii cindahum agtooda joog xataa yaqdi allah alweyne ilaa ka xukuma caza wajala fii hada amr imtixaankan iyo amarkan annagana haysto oo hadalka naga la diiday oo adiga xataa inaad ila joogto la diiday oo annagana la kala ilaa ilaahay aad xugun ka soo saara oo arrintan meel ay ku dhammaato reerkiina la joog ayuu ku yidhi ninka la yihahdo kacb ibni maalikin radia allahu taala arda marka halka imaamku usoo daliishaday ilxaqii biahliki reerkaada haleel hadduu furiin marka raba aariquu dhihi lahaa mogta ama la amro laakiin in aynan lafdigaas alfaada alaaqa ka mid ahayn laakiin alfaada kinaayada ah la soo gelin karo ayuu imaamku soo qaatay calayhi raxmat ullah xadيiث saddex kun afar boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadiiث صaxiixa qaala اimam الnaسي akhbaranii mxamed ibnu jabla الraafiqi weeyaan waa saduuq wمxamed ibnu yaحya ibnu mxamed alxaraani waa iqaة صaaxiب xadiiث qaala waxay yihahdeen mxamed laba muxamed weeyaan xadaana waxaa noo warramay moxamed ibnu muusa ibn acyan aljazari alxaraani waa saduuq qaala xadaanaa abihi waa muusa ibn acyan aljazari alxaraani waa iqatu caabid can isxaaq ibn rashid aljazari waa iqatu fi xadiiثi can zuhri bacd اlwahm can zuhri qaala akhbarnii cabdiraxmaan ibn cabdilahi bn kacb ibn malik can abihi abihiisoo cabdilaahi ah qaala wuxuu yidhi cabdulahi ibn kacb ibn malik samictu waxaan ka maqlay abi aabahi kacb bin maalik ahaa radia allahu tacala an arda qaala inuu yidhi kacb bin maalik wuxuu ahaa shucarada nabigeenna u gabya ayuu ahaa oo difaaca sala allahu calayhi waali waslm waradia allahu canhum qaala wuxuu yidhi kacab wa kacabna axadu alaaa saddexdii midkood weeyaan aladiina kuwaasoo tiiba calayhim laga tawba aqbalay laqad taaba allahu cala alnabiyi wاlmuhaajiriin walansaari aladiina itabacuuhum biixsaan ila akhiri aaya kadibna wacala اhalaaثaةi aladiina khulifuu xata idaa daaqat calayhim اlardu bima raxubat wadaaqat calayhim anfusuhum wadanuu an laa maljaأ min allahi ila ilayh uma taaba calayhim liyatuubuu halkaasa marka alla mariyey oo waxaa ilaahay subxaana watacala wuxuu ugu nicmeeyey in towbadoodii fowqi sabci samaawaat rabbi ka soo dejiyey kadibna ilaa qiyaami saacan la akhrini wacala alaaثati aladiina khulifuu manqaba iyo bilad sharaf aynaba caadi ahayn ayaad ilaahay u geli subxaana watacaala oo u suran ilaa qiyaami saaca waxay ku muteenna alsidqu maca allah dadkii kale been bay sheegeen munaafiqiinta been bay sheegeen oo cudur daaratay toddobaatama iyo siddeetan ku dhowaayeen dadka iyaga ahaa cudur daartay kuma ayna biirin kuma ay darsamin weliba xataa arrintaas waa lagula taliyey oo dad baa kula taliyeen waxaa la yidhi hadii aad been sheegta dembi dhaafka nabiga maxamed alai sl slam ilahay ku weydiiyey ayaa kugu filan ku noqo markaasa saddexdoodii iskaashaday nin kacab maalik marka ninkaas ayuu ahaa radia allahu taala arda oo raggaas saddexda ayuu ka mid ahaa qaar wuxuu yidhi arsala ilaya waxaa i soo diray rasuulu llahi rasulka al sl slem iyo ilaa saaxibaya labadayd saaxib ayuu usoo diray adeeg ana rasuul allah rasulka al sl yaamurukum wuxuu idin farayaa an tactaziluu nisa'akum dumarkiina aad ka fogaataan faqultu waxaan ku idhi lirasuuli adeegii lii soo diray ualliqu imra'atii haweenaydii maanfuri am maada afcalu maxaan samayni qaala wuxuu laa maya bal tactaziluhaa waad ka fogaanaysaa falaa taqrabha u dhowaanin faqultu waxaan limraati haweenayda waxaan ku idhi ilxaqii biahlika reerka gaar oo aad fakuni fiihim ayaga dhexdooda joog falaxiqat bihim falaxiqat bihim way u tagtay saas ayuu leeyahay kacb bn maalik radi allah ta xadidku waa mutafaqun caleyh xadii saddex kun afar boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadii saxiixa qaala aimam nas abarna yusuf ibnu saciid almasisi alanطaki wa iqatu xaafid qala xadaثna xajaaj ibn mxamed ilacwar wa iqatu tabtin اkhtarada fi akhirihi qala xadaثna lith ibn sacd imam ahli misra qala xadaثni cuqayl ibn khalid alayli wa iqatu tabt can shaabi zuhri qala akhbarnii cabdiraxman ibn cabdillahi bni kacb ana cabdillahi bni kacbin qaal samictu kacban ayaan ka maqlay ibn malik weya radia allahu taala arda xadiis oo ka warrami xadiidahu xadiidkiisa xiina goortii takhalaf buu kadib maray can rasul rasulka al sal slm fii ghaswati tabuka duulaanka tabuuk wa qaala wuxuu yidhi fiihi wuxuu ku yidhi idaa waaba iyadoo rasuulu rasuulilah rasuulka al adeegii sal slm yaatiini uu ii imaani wayaquulu wuxuu leeyahay ina rasuula rasulka al sal slm yaamuruka wuxuu ku fari an tactazila mar'ataka haweenayda inaad ka fogaato faqultu waxaan ihi uطalliqha miyaan furi maada afcalu maxaan samayni qaal wuxuu yidhi bal tazila ka fogow walaa taqrabha wuu dhowaanin warsala wuu diray ilaa saaxibay labadii saaxib bimili dalika arrinkaas oo kale faqultu waxaan ku idhi limraati haweenayd waxaan ku idhi ilxaqii biahlika reerkaadi u tag oo aad wakunii cindahum agtooda ahaw xataa yaqdiya allah alweyne ukuma ilaa uu ka xukuma caza wajalla fii hada alamri amarkan weeyaan intaas waxaa xadiistii saddexdiba taqriiban waa isla macaanihii macna ahaan khaalafahum macqal ibna cubaydillaah macqal ibnu cubaydillaah ayaa khilaafay raggii aan soo marnay habkii ay u wariyeen riwaayaadka si ka duwan ayuu u wariyey waana noo imaan doonaa si uu wariyey raxima allahu ljamiic xadii saddex kun afar boqol iyo shan iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qala alimamu nasai akhbarna moxamed ibn macdaan ibnu ciisa alxaraani waa iqa qala xadaثana xasan ibn acyan alqurashi mowlaahuma saduq qala xadaثana macqil macqil ibn cubaydillaah aljazari waa saduq yukhطi can الzuhri qala wuxuu yhi akhbarnii cabdالraxmaan ibn cabdillahi bni kacb can meeshu ku khilaafo xaggee kuwaan soo marnay qaarna toos cabdiraxmaan awowgiisa ugu wariyey qaarna waxaan soo marnay in cabdiraxmaan oo aabbihiis ka wariyey aabbihiin oo awowga ka wariyey soomahayn marka macqal inta buu khilaafay oo waxaa weya camihi adeerkiisu la aaday can <coughs> amihi cubaydillaah ibnu kacab eh, alansaari waaiqa qaala samitu waaan ka maqlay ubay waaan samitu waan ka maqlay abi abay kacban ah ayaan ka maqlay yuxadisoo ka warramay qaala wuxuu yihi marka kacab arsala ilaya wuu ii soo diray rasuula rasulka al sal slm wa ilaa saaxibaya io labadayda saaxiib ana rasuula rasulka sal slm yamurukum wuxuu idin farayaa an tactaziluu nisaakum dumarkii inaad ka fogaataan faqultu lirasuuli adeeg waxaan ku idhi uطaliqu imra'atii haweenaydii miyaan furi am maada afcalu maxaan samayni qala wuxuu laa maya bal tactaziluhaa waad ka fogaanaysa walaa taqrabha u dhowaanin faqultu waxaan ku idhi imra'atii haweenaydii ilxaqii biahliki reerkaa aad fakuni fiihim dhexdooda ahaw xataa yaqdiya allah allo weyne waa ku xukuma caza wajal falaxiqat bihim ayagay ayay aaday khaalafahu labadan xadiid marka waxaa loo soo celiyey in yacni ragga ruwaadda ah in ay habkay habwari habkay wax u wariyeen ay kala duwan intaasum baa loo keen lakiin macno ka duwan oo lafdiga amaba matniga xadiidka ku tacalluqa ma lahan weyaan falaxiqat bihim khaalafahu macmar macmar ayaa isna macaqal khilaafay oo muxuu muxuu sameeye waa noo imaan doontaa xadii saddex kun afar boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasi alay akhbarna moxamed ibn cabdillah cala sancani wa iqa qaala xadaثana moxamed wahuwa ibnu thawr aلصancani wasna wa iqatu can macmar ibn rashid alazdi wa iqatu tabt can zuhri waa imaamka can cabdiraxmaan ibni kacb ibni malik can abiihi wa qaala fii xadiidihi xadiidkiis wuxuu ku yidhi idaa rasuulu waaba iyadoo adeeg min الnabiyi nabiga xaggii ka ahaaday qad ataani u yimid fa qaala wuxuu yidhi ictazil imra'ataka haweenaydaa ka fogow faqultu waxaan ihi uطalliquhaa miyaan qaala maya walaakin laa taqrabhaa walam yadkur muusan sheegin fiihi ilxaqii biahlika ma sheegin kow qodobka labaadna rasuulu rasuulilahi soomeen kuw hore tanna waxaa weeyaan idaa rasuulu min annebiy lafdigii kala bedelan matni ahaan amaba macno ahaan wax ka duwan meesha ma yeelaan ee lafdigaas ilxaqii biahlikana kuma jiran sidoo kalena bedelka rasuulka nebi ayaa la geliyey intaa weyaan xadiidka hore marka intaas ugu duwan yahi baabu alaaq alcabdi addoonka intaas marka eh, baabkaas iyo axaadiistaas oo ninka la yihahdo kacb bin malik allahu taala adu laga wariyey oo duruqda badan ku imaaday kulligood waxay carabaabayaan in ilxaqii biahliki ayna furiin ahayn ilxaqii biahliki lafdi alaaq ma ahan laakiin waa loo adeegsan karaa kinaaya can alaaq oo ninka inuu xaaskiisa yidhaahdo ilxaqii biahlika reerka aad inuu yidhaahdo macno ahaan asalka macnaha waa reerka aad waa kaca ku soo naso ama aan kugu xanaaqee muxuu intaana dhib aadna kala gaarin kala wad oo meelahaas soo joog soo kale muxuu ah xanaaq haakada yacni meelo badan baa loo saarin karaa soo ma laakiin furiin rasmi a ah ma aha waxaa laakiin dhici karto inuu kala jeedo ilxaqii biahlika waad furanta haddii marka ilaqii bialig ani waxa jeeda furuun u yihahdo inta la weydiiye warkaas waa dhammaaday markaas ama kow ha yidhaahdo ama laba ha yidhaahdo ama saddex anu qasda ha yidhahdo say u taalla marka xadiistaas marka alfaadi kinaayada ayaa taqriiban culimada u deliishadaan ama imaamka u deliishanaya alaaqa marka addoonka wax ma ka furmaan addoon annaga maba naqaana addoon waxaan u naqaanaa qof suuro mucayan lah oo timihiis ay si u egyihiin amaba waxaa weeyaan ay si mjalaac ama adeyg amaba suuradiisi ay tahay ay adoon naqaanaa sooma saas ma soomaalid waxaas waxba kama jiraan wax ka jira cinda allaahi ma lahan addoonnimada taas ma aha addoonnimada waa qofkii loo addoonsaday xaqi alla oo in addoon alla loo noqda ayuu diiday wa calayhi marka waxasanka loogu duray oo lagu duleeyey oo lagu ganaaxay inuu addoon isaga lamida uu addoonsado kuwa marka iyaga ay sii dhaleenna tabacan bay u galeen laakiin asal ahaan maqsuudka iyaga ma ahayn maqsuudka iyaga ma ahayn sidaa weyaan lidaalika diinteenna haraago eh, qiimaha badan horaana wax badan aan u sheegnay addoommaha in la baabiyo addoon la waayo wax badan ay ka shaqaysay maxaa yeele qof kasta oo dembi yaro culus ku dhaca waxaa leeyahay addoon xuray taxriiru raqabatin mu'mina addoon xuray addoon xuray addoon xuray wahaa kada dihaarkigii galay aawi kii muxuu ahaa xaaskiisii nahar ramadaan ku dhacay aawey kii dil la imaaday aawey wahaa kada qofkii marka muxuu ahaa iyo meelo kaloo badan marka taxaruur raqabadaas in laga takhalluso addoomaysigaas ayaa in badan ilaahay subxana wa tacaala qur-aankiisa ee aayaadka qur-aanka ilahay kusoo dejiyey nabigan uu fari sala allahu calayhi waaalihi wasalam laakiin addoonka marka kana midabkaale iyo kana noocaas iyo kana diintaale iyo ma ahan macne saa ma ahan marka in loo ogaado waa muhiim lakin somalida waa taqaanaan ar adoon ar adoonkii aw meeshaan adoonkii maxaa midabkiisa u eg laa ilaaha ila اllah rasul waa imtixaan waa ulmi baabu alaaq اcabdi addoonka inuu wax furi karo iyo inuusan furi karin wa kuso ayuu baabkan ubaabay xadid saddex kun afar boqol iyo toddoba iyo labaatanaad ilahay fadligiis labada xadid kuso ortay waa daciif marka daciif hadduu meesha yeelana waxba isku dhimina dul marown kas hore u socdo xadiid saddex kun afar boqol iyo toddoba iyo labaatanaad waa xadiid daciifa qala aimam النasي abarna cmr cali falas wa iqة xaafid qala xadana ya sعid الqطan wa imamki qala xadaثna cali ibn mubarak الbصri alhunai wa iqa qala xadaثna yaحya ibn abi kaثيir wa iqة tabti yursil yudlis can cumar ibnu mucatib almadani wa ضaciif ana aba xasan abu xasan mawlى bani nawfal albaraad waa maqbuul qaala ahbara wuxuu u sheegay qaala inuu yidhi kuntu waxaana ana anigi wamraatii haweenayday xaaskayga mamlukayni laba adoon oo laleeyahay oo la melkiyey ayaan henay faطalaqtuha waan furay taiiqatayn laba alaq ayaan furay uma kadibna cutiqna jamiican dhammaanteen ayaana la xurayey labada xurownay fasa'altu ibna cabaas cabdulahi bin cabaas ayaan weydiiyey faqala wuxuu yidhi in raajacta haddii aad soo ceshata kaanat waxay ku ahaataa cindaka agtaada calaa waaxidatin mid bay kugula joogaysaa qadaa bidaalika rasul rsulka ayaa arrinkaa xukumay xadiidka laakiin waa aciif aciif laa taquumu calayhi alxuja khaalafhu macmar macmar ayaa khilaafayoo wuxuu ku khilaafay meesha uu yidhi ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo yaxya ibn abi kaiir uu yidhi cafwan cumar ibnu mucatib uu yidhi abalxasan uu yidhi ayaa asaga wuxuu yidhi caynxasan caynxasan uu yidhi sida saxdaana waxaa weeyaan waa abulxasan abulxasan weyaan sida saxda waa meesha hadda abalxasan anir xadيث saddex kun afar boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadيث ضaciifa qaala imam nas abarna mحamed بn raafic alqushayri ثiqa qaala xadaثna cabdiرaزaq بn hans wa ثiqaة xaafiظ qaala ambana macmar rashid اlأزdi wa ثiqaة tabt can yaxya bn abi kaثiir can cumar ibn mucatib can اxasan meesha xasan u yihi maxay noqonaysaa abalxasan oo abulxasan mawlى bani nawfal qala wuxuu yihi su-ila waxaa la weydiy waa maqbul طabcan maqbul weyaan albaraad waa qaala wuxuu yihi su-ila waxaa la weydiiyey ibnu cabaas cabdulahi bin cabaas can cabdin adoon xaggii wax laga weydiiyey alaqa furay imraata haweenaydiisa riqatayn laba alaaq furay uma cutia cutiqaa la xoreeyey ayatazawaja miyuu guursani qaalu nacmaa wuu guursan karaa dhib ma laha qaalu hi caman yaad ka soo wareysay qaalu hi aftaa bidalika rasul nabiga al yaafad sal slm qaala cabdirazaq wuxuu yidhi qaala ibn mubaarak cabdullahi mubaarak wuxuu yidhi limacmar wuxuu ku yidhi alxasanu haada man huwa laqad amila laqad xamala sakratan caiima cabdullahi mubarak ayaa marka xadiidka marka loo sheegay ayaa wuxuu yidhi ibn mubaaraka wuxuu yihi macmar ibn rashid asdi wuxuu ku yidhi xasankan oo xadiidka wari waake ama abulxasan dha ama xasan dhah abulxasan asaaska ah ninkan marka wuxuu yidhi alxasanu haada xasankan man huwa waa ke laqad xamala wuxuu xambaaray sakratan buur iyo jibaal dhagax weyn cadiimatan ee weyn ayuu dhabarka saartay macneeda maxayt ya akhyaare buur weyn ayuu dhabarka saartay maxaa ya arrin culusaad sheegay oo cid ku raacsan ay jirin wuu inkiraya waxaan ad sheega ninkan ayuusan la dhacsanayn sidaa weyaan baab mataa yaqacu alaaq sabiy canuga yar goormu alaaqiisa dhacaya ood furiinkiisa la tibaarinaya xadii saddex kun afar boqol iyo sagaal iy labaatan oo xadii saxiix weyaan bima bacdahu xadiis ka dambeey ayuu saxiix ku noqonaya qala imam qala imam nas alي mt abarna rabic bn sulayman aljizi weyaan almisri waa iqa qaala xadaana asad ibn musa almisri alqurashi waa saduq yugrib fiihi naصb qala xadaثana xamaad ibnu slmta wa iqaة caabid can abi macmar alanصari alkhaطmi weeyaan alkhaطmiy abu macmar alkhaطmi alanصari waa saduq can cumaara ibnu khusayma alanصari waa iqa can kaiir ibn abi saa'ib can kaiir ibn saa'ib alxijaazi waa maqbuul qaala xadaثanii ibna ibna miyaa idin qoran ya abnaau waa abnaau ibna maaha abnaau yaa u qoranta abnaau ya sheekh axsanta saas weeyaan inaad yahayna waxaa daliil u ah alxaafid ibn xajar fi الtaqriib wa fi الtahdiib labadaba saas markuu ka waramayey waxaa weeyaan kaiir ibnu saa'ib iyo uu ka waramayey rawaa can abnaa saasuu muxuu ah yidhi xadaanii waxaa ii warramay abnaau qurayda reer bani qurayda wiilashoodii ayaa ii warramay annahum iyagii curiduu in loo bandhigay calaa rasuuli rasulka al sal slm bani qurayda ibnaa qurayda laba cunugoo qurayda dhashmeen jirta gooni maya abnaa waay hay xadaanii waxaa warramay abnaau quraydata reer bani qurayda ilmahoodii abnaau bani quraydata abnaau quraydata reer bani qurayda wiilashoodii annahum iyagii curido in loo bandhigay calaa rasuli rasulka loo bandhigay sal slam yowma quraydata maalinta reer bani qurayda seefta laga aslay oo dembigii iyo makriga iyo khiyaanada ay wadeen inay nabigeenna alai sl slam dilaan saxaabadana baabi'iyaan muslimiintana iyo islaamkana ay tirtiraan qorshihii ay dejiyeen oo u tabar waayeen markii laga abaalmarinayey oo raggoodii muxuu ahaa dagaalyahanka ahaa la baabi'inayey dadka qaangaaraya la laaynay bas qofaan qaangaar lama taabanayni maalintii waxay leeyihin marka waxaa noola bandhigay dadkii baarayay qofki inuu qaangaarin usan qaangaarin maxaa lagu ogaanaya baaritaan ayaa lagu samayn waa la baarayey waaya annahum iyaga curuduu in la bandhigay calaa rasul rasulka loo bandhigay sal slm yowma quraydata maalinta bani qurayda seefta laga wada aslay intoodii qaangaarka ahayd oo aalimiinta ahayd faman kaana qofkaadi muxtaliman mid qaangaaray oo ixtilaam gaaray am ow amaba nabatat ay soo baxday caanatuhu bisqintiisa ama shuunkiisa qutila waa la deli waman lam yakun qofkuusan qofkii aanan ahayn muxtaliman qof ixtilaamay qofkaan ahayna aw lam tambut aynan soo bixin caanatuhu bisqintiisa turika waa laysaga tagay lianna ma qaangaarin imaamku muxuu daliishana meshaan mataqaanaa qofkii aanan qaangaarin alaaqiisa inuusan dhacin u daliishana caleyh raxmat ullah xadii saddex kun afar boqol iyo soddonaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nasai ala tl abarna moxamed ibn mansuur alkhizaaci waa iqa qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyeyna can cabdimalik ibni cumayr waa iqatun fasixun calimun taqayira xifduhu warubama dalles can caiya alquradi radia allahu taala arda waa saxaabi jaliila qala wuxu yhi caiya kuntu waxaan ahaa yowma maanin yowma xukmi sacdin sacad ibni mucaad maalintii uu xukumayey ayaan joogay fii bani quraydata reer bani qurayda kuntu waxaan ahay yowma xukmi sacdin sacd bn macaad maalintii xukunkiisa ahayd fii bani qurayda u xukumayay waxaan ahaa hulaaman wiil yar ayaan ahaa asna waa reer bani qurayda la soco caiya alquradi fashakw fashakuu fiya fashakuu ay shakiyeen fiya aniga inaan qaangaarin inaan qaangaarin bay muxua ka shakiyeen falam yajiduunii ima aynan helin ambatu inaan bisqin iyo timaha hoose inaan soo saaray oo ma lahayn weli ma gaarin tima soo bixin ma gaarin fahaa ana waaba aniga fahaa ana waa kan aniga daa bayna adhurikum dhexdiina maanta aan joogaa waa nin weyn maanta waa idin dhex fadhiyaa oo seefti darg laga aslay waxaan ugu badbaaday inaanan qaangaarin marka labadan xadiid imaam muxuu keenaya kan kallaan raacina waa isku macne xadii saddex kun afar boqol iyo kowgii soddonaad waa xadii saxiixa qaala alimamu nasai akhbarna cubaydillah bn sacid sarafsi wa iqatun xaafi iqatun suniyun ma'muun qaala xadaana yaxya bn saciid alqaطaan can cubaydillaahi ibnu cumar alcumari iqatun habt qaala ahbaranii naafic mowla cabdillahi bni cumar waa iqa can ibni cumar ana rasul rasulka al sal slm caradahu yowma uxudin maalinta uxud ayuu soo bandhigay wa huwa cabdullaahi ibni cumarna bn arbac caشharaةa sana toban iyo afar jir uu yahay falam yujizhu muusan sii daynin in dagaalku ka qayb galo oo ciidankii dagaalamay lagu dara nabiga muusan ogolaan lanna waa sabi waa cunug yar weli qaangaar ma ahan wa caradahu yowma khandaq maalinta khandaq oo taqriiban eh, ay ka dambeysay meeqaa sano ay ka dambeysay khandaq uxud goormay ahayd uxud goormay ahayd uxud sanad ka ahayd sanadkii aada u fogeysani labaad bederna beder goormu aha beder waa laba uxudna waa saddex khandaqna ya shan marka laba sano kadib wa laba sano kadib mararka qaarta inay sanadaadka qaar is yara isku dhawaadana laga yaaba oo sanadkan gabagaba ahayd kadibna uridtu caradahu dhah cabdulahi bn cumar wuxuu yidhi ana rasul sl sl sm caradahu wuu soo bandhigay yowma uxudin maalinta uxud wa huwa ibn caradahu ana rasuula sl sl slm caradahu wuu soo bandhigay maaa tiri shekh cabdi soo nabiga ma noqday ya ana rasul rasulka sal l slm caradahu meelaha qaara curidtu ayaa jirta riwaayaadka qaar waa lii bandhigay caradahu soo maarka ciidanka marka la safo oo saas loo safo dadka way dhex marayaan ardiga waa noocaas marka hadda la qoraa askarta aad uma taqaanaan meelaha gobolada laga soo qoray marka tuulooyinka laga soo qoray gobolada marka saasaa loo safi dadki dhirarkiaa la eegi balarkiaa la eegi waxaa la eegi muxuu ahaa miisaankii waaa mxua jirka inta la qaawiye qofka meelahaas meel lagu xaraya xataa bar yar jirkiisa laga baaraya xariiq yar <laughs> marka baab baab dhirar badan waa military qoorka iyo waxaa meesha khaasatan kenya si adagaa loo loo loo hawl adagaa la mariya qofka marka ardayga marka wa saas weya ardayga waxaa kaloo noqon karaa xilliga dee eh, salaam sharafka la qaadana iyo waa iska laakiin hadda tan ninka ciidan noqon kara oo seef qaadi kara iyo waran qaadi kara iyo tursiga iyo qaadi kara oo qaangaaray iyo qofkaan qaangaarin bandhiga la soo bandhigay iyo kala saarka la kala saaray waa marka ardaygaas waa noocaas rag loo la bandhigi weya ana rasuula sal slam caradahu uu bandhigay yowma uxudin maalinta uxud wahuwa isagana ibnu arbaca cashrata sana afariy toban jir isagoo ah falam yujisu nabiga muusan u ogolaanin umasan gudbinin ragga gudbay kuma darsamin oo dagaalka loo ogolaaday laakiin kuwa la reebo ku darsaday ama ku darsamay wa caradahu yowma alkhandaq maalinta khadaqna nabigeenna cardi ayuu u sameeyey oo uu soo bandhigay wa huwa isagana ibnu khamsa casharata sana shaniy toban jir ah faajaazahu wuu ogolaaday say ku noqotay in laba sana mxuu ahaa udheays sana saddexaad shan waxaa laga yaabaa sanadka hore inuu gabagaba ahaa kan dambana u bilow yahay mal mashkila ishkaal weyn maba jiraba sidaa weeyaan amaba intuu dhammaystay shan iyo tobankii ayuu lix iyo tobankii galay wax ishkaaloo ku sugan ma lahan laa mushaax axaadiistan marka dhammaan imaamku wuxuu soo daliishana caleyh raxmat ullah qofka hadduusan qaangaarin maadaama aan jihaad loo ogolayn oo jihaad loo diiday idan dalaaqiisa ma dhacay qaangaarka marka wax badan baa ku xihan ninka la yidhaahda alquradi caiyat alquradi radia allahu taala arda isagana dilka wuxuu ugu badbaaday inuusan qaangaarin oo imbaadkii iyo bisqintii inay ka soo bixin darteed ay ugu badbaaday wa calaa hada asaas marka mukalaf ma aha yani ma ahan mukalaf ma ahan wa calayhi marka alaaqiisana halkaasuu imaamku daliishana caleyh raxmat saa ula socdo baabun man laa yaqacu alaaquhu baabu man baabun man laa yaqacu qofkuusan dhacayn ayuu baabkan u baab yahay qofkuusan dhacaynin alaaquhu alaaqiisa oo min alaswaaji ragga xaasilayda ah ragga xaasilayda ah alaaqooda ku uusan dhacaynin nacam <laughs> su-aasha ayada muxuu ahaa inaad i weydiisaan waan sugay jawaabtayna adinkaa lainka rabaa ya shee abdiwaxid shee cabdiwaxid waa kuu jawaabay waa loo aqbala waa loo aqbala a furinkana maa loo furna haye <laughs> <laughs> waay hora socona baabun man laa yaq waa masale shaaika sheekha sheekha nuur waa masala shaaika nacam haddana de uma fadhina taxliil hada baab anaga xadiistaan sharax iyo dulmarkooba waaya baabun man laa yaqacu alaaquhu qofkuusan alaaqaysa dhacaynin oo min alaswaaji ee waxaa weeyaan xasleyda ragga ah xadiisadda kun afar boqol iyo labiiy soddonaad waa xadiis saxiixa qaala imam nas qala imam nas aleh raxmat lah akbarana yacquub ibn ibrahim adowraqi wa iqat xaafid qala xadana cbdiraman mahdi waa imaamkii qala xadana xamaad ibn slmt wa caabid can xamaad bn abi sulaymaan weyaan mawlaahum ibn abi sulayman almaki waa faqiihu saduuq lahu awhaam rumya birjawa can xamaad waa ninkaas can ibrahim bn yaziid anaqci can aswad ibn yaziid anaqci can caaisha radia allahu taala ardaha umuna caaisha can nabina weyn wa sal sl qal nabigeen wuxuu yidhi rufica waxaa laga dulyeelay laga dulqaaday alqalamu qalamka iyo in dembi loo qoro can alaain saddex ama wax laga qoro loo qoro lagana qoro naaim qof hurda xataa yastayqida ilaa u ka soo kaca maantao dhan hadduu muxuu ahaa anta aaliq anta aaliq anta aaliq fulani waa alaqanta uu ku haya una hurdi uu qarwi waxba lagama soo qaaday wa can isagiiri xataa yakbur qofka yarna ilaa u ka weynaado anta aaliq anta aaliq hadduu ku hayo halkaas marka ma jeedan lagama soo qaaday loomana qoray lagamana qoray wa can ilmajnuun qofka waalan oo qacda ah xataa yacqila ilaa uu ka caqliyaysto aw yafiiqa amaba kan suuxsan ilaa uu soo miirsado ilan muxuu ah waxaa jamciyo inuu caqliga wada lumay iyagana waxba lagama qoray saddexdaas imaamka lagaa soo deliishanayaa marka ninka xaasilayga ah isagoo hurdaa wuxuu fura wax kama soo qaadita lagama soo qaadayo isagoo yar wuxuu fura waxba lagama soo qaadayo isagoo waalan wuxuu furo amaba suuxsan lagama soo qaadayo saasuu imaamku deliishanaya caleyh raxmat ullah baabun man allaqa qofkii fura fii nafsihi naftiisa aaya qalbiga wuxuu ka yidhi islaantaydu waa furan tahay ayuu qalbiga ka yidhi afka maaha kun jeeray furanta boqol jeer ay furanta hadday furanta beri ay furanta wax afka qalbiga afka dhubwa laakiin qalbiga ma furmaysaa ma furmi aan fiirin marka waay xadiis saddex kun afar boqol iyo saddex soddon iyo saddexaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai alay axbarna ibraahim ibn ibnu xasan alkhacmi wahiqam wa cabdiraxmaan ibni moxamed ibni salaam aljumxi mowlaahuma laa ba'sa bihi qaala waxay yidhahdeen cabdiraxmaan ibni moxamed ibni salaam iyo ibraahim ibni xasan alkhacmi waxay yidhahdeen xadaanaa xajaaj ibni moxamed alacwar waahiqatun tabtun ikhtalata fii aakhirihi can ibni jurayd cabdilmalik ibn cabdiz ibn jurayd waa hiqatun tabtun yursun waydalis can ataa ibn abi rabax waa taqaanaan waa imaamkii hiqatun faqiih can abi hurayrata radia allahu taala arda ana nabiy nabigena sal sl qal nabigeen wuxuu yidhi ana nabiy nabigeena sal slm halkaa markuu joogo qaala cabdiraxmaan siiqadii hore oo ana nebiy ahayd waxaa yidhi ibraahim markuu warinaya saas uu ku wariyey qaala cabdiraxmaan cabdiraxmaan wuxuu yidhi can rasul lah sal slm lafdigii labada raawi ay ku kala wariyeen mxuu aha ay ku kala wariyeen midna wuxuu ahaa can rasuulilah midna ana annabiya sal slm intaas waa wax kale mesha kuma jiraan qaala wuxuu yidhi rasulkeena sal slm ama nabigeena alah slat slam ina allaha la weyne tacaala tajaawaza wuu iskii ka hegayay dhaafay tajaawaza wuu iska dhaafay uu ka dhaafaydha u saamaxay can ummatii ummaddayda kulla shayin shay la arko oo xadaثat ay ku sheekaysa bihi shaygaas anfusu anfusuhaa nafafyaalkeeda maa lam takalam bihi inta aynu uga hadlin aw tacmal aynu ku camal falin waad aragteen qalbigaada maxaa ku soo dhici qalbigaaga maxaa kusoo dhici mararka qaar waxyaaba alla yaabaysa oon afka laga sheegayni munkaradaa kusoo dhici qalbigaaga waxyaaba aan loo baahnayna kusoo dhici wax inaad cirka ka soo dhacdo ya ay mararka qaar ay ka ka culus ayaa kusoo dhici laakiin wax lagu qora haba yaraata lama arko abadan waxba laguma qoray laba shay ada iska ilaali bas tan koobaad ha ku hadlin afka qabso afkaada ka adkow ta labaadna hayga aad ku fikirta samayn ha samayn labada haddii aad ka badbaada wax kastoo qalbigaada kusoo dhaca laguma qoray nabigeenna waa dembi abcan waa iyaga dembi wa laakiin waxaa lagu sameey waa lagu masaamaxay tajaawaza ilah wa iska dhaafay inaad qalbigaada wax ungeliso waa khalad khalad waa laakiin khaladka ma lagu qoraa nabigeena wuxuu yidhi alay sl slam ilaahay wuu iska kay dhaafay ummadaydu muxuu ahaa discount in saxa tacbiir ma garatee adig carabkan intaa soo gaarsiin inta afku ka ilaali ficilna haku samayn bes hadii saddex kun afar boqol iyo meesha marka macneeda maxaa wa haddii markaad kun jeer tirahda islaantayda waa furanta oo qalbigaad ka tirahda ma furmaysa maya xadiiskaada daliil ah saddex kun afar boqol iyo afar iyo soddonaad xadis saxiixa qaala alimaam nasa alay abarna cubayd lah bn sacid sarqsi waa suniyan ma'muun qaala xadaana ibnu idriis cabdullahi ibnu idriis alawdi waa faqiihun caabid can mscr ibn kudami اhilaali alcamiri waiqaة habt fadil can qataada ibn dam bصri waiqaة habt yursil yudls cafwan can zurara ibn awfa alcamiri alxarashi waiqaة caabid can abi hurayrata cabdmin skr dawsi raawiyat اislam radia اlahu taala arda qala xu abu hurayra qaala rasu rasulka wuxu yh sal slm ina allaha laweyne caza wajal tajaawaza liummatii ummadaydu wuxuu ka cafiy isaga dhaafay maa waswasat bihi wii ay ku waswaasto oo ah, qalbiga iimaan ku warwareego ilahi uu iska dhaafay waxadaat bihi anfusuha naafyaalkeedana ay ugu sheekayso oon carab iyo ka soo bixin maa lam tacmal aw tatakalam bihi maa lam tacmal ilaa camal iyo ficil u rogin aw tatakalam aynan hadlin bihi isaga ilahi uu dhaaf subxana watacaala ummadda nabi maxamed ala sla slam xadiiska kun afar boqol waxaa horeysay mataqana xadiidkii aayad qur-aanka ahayd ilahi wuxuu soo deji subxaana wa tacaala aayad ii sheega lilaahi ma fi الsamaawaati wma fi اlardi jaزaka اllah khayr wain tubduu ma fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi اllah ilaahay subxaana wa tacaala wixii cir iyo dhul ku sugan isagaa iskale isagaa milkiyey yaa wax alla wixii aad marka aad qalbiga ku qabataan ama aad banaanka dhigtaan waa idinkula xisaabtami saxaabada nabigeenna mudaaharada ay u yimaadeen insaca tacbiir nabi allow annaga wixii acmaasha laga qabanaya daahirka ahay carab noqoya jir noqoya acmaal badan dusha nagala saar wixiina waan awoodnaa laakiin aayad qur-aan maanta waa soo degtay aanba awoodi karin aanba awoodi karin marka waxay yidhahdeen qalbigiiya laisu qabana arrinta nabigeen aad u canaantay calayhi salaa slaam ayagan waa khuduuceen kadibna maxaa soo degtay aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi wاlmu'minuun kullu aamana biاllahi wamalaa'ikati wa kutubihi warasuulih laa nufariq bayna axadi min qalu samicna waacna gufraanka bana wa ilayka masir laa yukalifu allahu nafsa ilaa wasxaa laha ma kasabat wacaleyha ma rabbana laa tuakhidna in nasiina aw akhtana rabbana walaa taxmil aleyna insan kama xamaltu cala aladiina min qablina rabbana walaa tuxamilna maa laa taaqata lana bih wacfu cana facaltu waqfir lana facaltu warxamna facaltu anta mawlana fansurna cala qowmi اlkaafiriin facaltu ilaahay fadligaas ayuu bixiy subxana wa tacaala marka mar muxuu ahaa qofkii waxaa weeyaan marka m qalbiga xumaan ku qabta loo qori jiray oo khatar la gaaray laakiin ilahay baa marka dambe anaga cafiyey waman yurid fiihi bilxaadin biulmin hataa la socdo mee laakin waxaa jirta weli iraadada xataa laguu qori waa intee intee ka mid a ah? kacbada iyo xaramka dhexdiisa haddii aad iraado xun aad la aado waman yurid fiihi bilxaadin biulmi nudiqhu meelo waxaa jirta weli aada laskaga ilaalina khatar waa yahay baabu alaaqi furid la fur bilishaarati tilmaamid almafhumati ee lafahmi ishaara la fahmi karo hadda waaba moog tahay luqat alishaara berigor ma jirin hadda laakiin waaba luqad caadi ah haddii hadda aan darsigaan akrinayn qof yaqaano waxaan luqaddan aan ku hadlayna yaqaano oo luqatulishaara qaaninta uu soo fariisay cabdirazaq o kale inta u fariisa uu muxuu ahaa gacmaha rogrogo inta sheega hal xaraf hal xaraf allah ka dhiga ma seegaay kulli waa dhegeysana dadka dhagooliyaalka marka hadduu marka luqatulishaaradi tan hadda oo mucaasirka ah oo la yaqaano oo cilmiga noqotay oo ilaahay fadligii subxana wa tacala wax badan laga faa'iidaystay iyo xataa tan caadiga aho shacbiga aho iska caadiga ahon cilmiga loo qofku wax ku furo isagoon hadlin ma la aqbalayaa imaamka wuxuu leey waa la aqbalaya maahane waa lagu socodsiinaya xaaskayga waa furanta hadduu ishaa luqat ishaara ku yihahdo lagu socodsiina saasuu daliishanaya aleyh raxmat ullah xadid saddex kun afar boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai aleyh raxmat ullah akhbarana abu bakr ibn naafic alcabdi waa saduq qala xadaثna bahz ibn asad alcami wa iqat tabt qala xadaثna xamad ibn slmta wa iqat caabid qala xadaثani haabit ibn asl milani wa iqat caabid isna can anas bn maliki radi allahu taala arda qal anas bn malik kaana lirasuuli rasulka a waxa usugnaada jaarun jiraan nin jiraan farisiyun ee reer farisa faris waa taqana qolyahan iraanta iyo xataa afghanistanka qayb ay ka gelayaan ayib almaraqa xataa jamhuuriyadda islaamiga qayb ay ka gelayaan ayib almaraqa maraq samayntiisa ay aad u wanaag badnayd maraqiisa dhadhankiisa iyo caraftiisa iyo maraqa inaba caadihina waa ka maraq fiican mogta fa utiya oo fa ataa wuxuu yimid cafwan rasuulah u yimid sal slm daata yowmin maalin maalmaha ka mid ah ayuu nabiga u yimid wa cindahu caaisha caisha ayaa la joogta umuna radia allahu taala ardaha fa awma ilayhi markaasuu u ishaaray biyadii gacantiisa an tacaala soo bax nabigu intuu ishaaray intuu fartaa u fiiq ayaa intu saa u ishaaray wuxuu yihay macnaheed qofka dasaa in far looga ishaara soo bax maxay tahay haddii aan ah adiga gacanta taag wax yar adoor hal eh a ninkaan soka hay okay soo maha aan ku dhahay kaali waa cala tuul kana kuma dhacaysa kana kuma dhacaysa ya warkuma jiro gacantu taage soo baxan ama waxaan ku yidhi haye soo ma waad fahanteen inaan maqsuudka sheekh magaca axmed inaan uu qasta waad fahanteen soo ma ishaarada noocaas hadduu qofka wax ku furo marka inta kalema soo istaageys marka markaasuu intuu nabiga farta ku fiiqaya wuxuu yidhi nakeen ishaaro kow caaw marka waa luqat alishaara nabigeena wax ugu jawaabi doona fiiriy awma ilayhi biyadi gacantiisa u ishaaro an tacaalna keen wa awmaa rasuula nabiga all wuxuu u ishaaray ilaa caaisha caishu farta ku fiiqi umuna caaisha ay wa haadihi tanna inuu qado ugu yeera ujeeda ama qura ama casha tanna wa awma ilayhi alaakhar kii ayaa muxuu u ishaaray haakada biyadi gacantiisa an laa maya ninka nabigu u yeelay marka caaisha ma ku jirta mayuu asna u ishaaray ma ujeedaan cunada cuno yar dhehda laga yaabaa ama inuu gooni uga sheekaysan raba laga yaabaa ama sin ba wau jireen wuu diiday bal fiiriya marka an laa maratayn laba jeer oo alaaan saddex jeer nabigana muxuu aha markuu tan yidhahdo uu diido asna wuxuu le maya yani maya markuu yidh asna maya waa yani caaisho oon ila soconin oon cashadaas ila cunayn ama qadada ila cunaynin isma raacayni wa maxaa yeele xaaskiisoo baahan inuu iska baashaalo asaga oo iska cuntay muruada iyo sharafta iyo mansilada nabi maxamed meel ay tegaysa maaha abadan abadan wax dhici kara maaha lidaalika waxaa ceeb aad u ah oo taqaanaan oo in badan adinka ad ogsoontihiin dadka balwadda lah oo ay imtixaaman yihiin allaha ka bixi imtixaankeen reerkiisii oo baahan oon dab loo shidin ayuu murduuf qaad meel la fadhiya soo ma ogdeen dayda masaaibta taala ka mid dhaqanka soomaaliyeed maaha saas nin soomaali ah oo reerkiisoo baahan isaga iska dhargaa waa naadir mid un carana waa gooni ilaa qofka balwadala mooyeen kan balwadala isaga waa daldalaya cuntuu cuni oo cabiduu cabi oo sooda iyo muxuu ahaa cabitaan isku daldali oo sakorow kasii dabageyni oo hakada oo qaad iyo caleyn iska buuxini oo caano geel iyo adduuna loo keeni isku shubi xaaskiisi ilmihiisna waa baahan yihin haada waxaan umaynaa inta hadda intiina yaro un meelo lagu qayila aragtay aad ba u taqaanaa waa ficlan xaaraannimada qaadka marka waxyaabaha aan haba yaraatee aanan looga shekinayn ay ka mid tahay adiladiis tirada badan ay ka mid tahay o laa ayuu yihi maratayn ow alaaan saddex jeer oo ishaaro ah naxwahu sidoo kale wazaada wuxuu ku kordhiyey saa soo ma saas manaysaan ya qaala rasul la u sl slm laa maya uma caada wuu soo noqday ninku iska tagay marki hor mo yadcuu isagoo u yeeri wuu soo noqday faqala rasul u haadii tanna inta umuna afarta ku fiiqay qaala wuxu nacamha nacamta waa u ishaaro kulli la socdaya fi aalia marka saddexaad faqaamaa way istaageen nabigeena ala sl slam iyo umuna caaisha way istaageen yatadaafacaani iyagoo is tarcinayaan insaxab tacbiir tarcinta waxaa loo isticmaalaa tarcin ma taqaanaan alla inta taqaan yaraan badna ya ya sheekhay a a akaas halkaas wa tarcinta waxaa weeyaan qurbaca yar ama lilibta yar markii ay xoolaha iyo muxuu ahaa hadda duurjoogtoo kale daqiiqado kadib waa istaagayaan lakin geela saas maaha geela saa maaha geela markuu muxuuaha canuga dhalo oo laga qaada muddo inuu istaaga imtixaanay noqoni marka markuu xataa muddo jooga aad uma socon kara marka tartiib waa la mxuu aha waa la yara saas yatadaafacaani markay istarcinayaan waa la dhihi karaa in sax tacbiir sidoo kale ayagoo muxuu ahaa isrixriixayaanna waa dhici kartaa labada waa suuragal lakiin tarcinta waxaa loo isticmaalaa xayawaanaat weliba khaasatan geela loo isticmaalaa marka dhalinyarada waxaa waxba kama yaqaanaan waayahay saasay ku baxeen iyagoo marka isrixriixayaan nabigeena alayh sla slaam ee umuna caaisha radia allahu tacaala canha waardaha xataa atayaa ilaa ay ka tagaan manzilahu ninkii farisiga ee gurigiisa eh, intaas ayaan kusoo koobayna caawa والله أعلم وصلى الله وسلم waslm abdi rasul mustafaa